كل منهما وإن يرد بعض صرف المنتقض صرف به بل جاز جبر بعوض ونقض النعمان في المردود ومالك فيه وفي مزيد فإن يرد درهم به بطل في قوله صرف لدينار كمل وقبل قبض من ضمان البائع مبيعه للحنفي والشافعي وضده لمالك وأحمد ما لم يبع بالكيل أو شبه بدا أو يكو غائبا وفي المحلى جميع ذا من مشتر تجلى ووضعنا جوائحا لأحمد كمالك إن ثلث ثمر تفسد وثمر الأصل الذي قد أبر لبائع وقبل للذي اشترى والحنفي لبائع كلا منح وابن أبي ليلى لعكسه جنح ومال عبد بيع للمولى بقي ومالك أتبعه إن يعتقي وما يحط بعد عقد أو يزد لم يلتحق به وهبة يعد ومالك الحق كالنعمان كأنه تم بهذا الثاني وحيثما في ثمن تخالفا تفاسخا من بعد ما تحالفا والظاهر صدق مبتاعا حلف وسبه للنعمان من بعد التلف ومثله عن مالك إن كان خلفهما من بعد قبض بان ورد عقد فاسد فإن جرى تصرف فيه من الذي اشترى فمالك والحنفي أنفذا ولسواهما يرد كل ذا waxaynu ku soo guda jirnay alraddu bilcayb khiyaarkii ceebta mabiicii ku soo baxday qofka ugu sugnaanayay ceebtaasi waxa ay noqonayso iyo waxaynu soo sheegnay suwarteedii qaar ka mid ah waxaa kaloo aynu ka soo baxnay xaalado qofkii aanu raddi bilcayn yeelanayn ama arshi uu yeelanayo ama aanu culimmada qaarkood agtooda waxbaba yeelanaynin suwartaasoo dhan waynu soo aragnay arrin kale oo iyaduna raddigii diidi karta ayaa halkanu ka hadlayaa wuxuu yidhi waman yabic qofkii wax iibiya wayashtarid shardista an yabra'a inuu beri ka noqdo min caybihi wixii ceeb ah ee shaygaasi uu leeyahay annucmaanu fannucmaanu imaamkii abu xaniifa raxmat ullaahi calayhi baari'an ra'aa ra'aahu baari'an wuxuu arkay mid beri ah oo waxa uu ka beri noqday beri ka ahaanayo shardigaasi shardi saxiixa oo fulaya ayuu u arkay laa hayruhu hayrkii iyagu uma arkaan shardigaasi inuu fulayo wastani waxaadse soo reebtaa buu yidhi cinda maalikin imaam maalik agtiisa cayba raqiiqi addoommaha ceebtooda cinda jahlilmaaliki markii markaa maaligu uu jaahil ka yahay oo aanu ogeyn markaa waxaa beri buu ka noqonaya washaafici fi lxayawaani camama shaaficina arrintaa maalig sheegay xayawaankii oo dhan baabu ku caam yeelayba wixii xayawaan addoommo keliya mu odhane wax allo wixii noolo ah ayaa eh, arintaas istinahaasi uu geliyey wazaada fi shuruui kullu minhuma labada mid waliba shuruudo intaa ka dheeri ah oo uu sheegaya ayaa jirta oo kutubta furuucda ee madhabiga a ah laga baari doono waxaa la ydhahdaa albaycu bishari lbaraa in shayga lagu iibiyo iyadoo la shardisanayo in ceebihiisa beri laga yahay waa arrin horena u jirtay imikana badan cumdana waxa u aarka ibnu cumar radi allahu tacaala canhuma markii uu ka iibiyey zayd ibni haabit ee uu sideedda boqol ka siiyey kadibna markaa addoon ama faras mid buu ahaa wuxuu ku arkay ceeb ayuu zayd ku arkay marka bishardi ilbaraa uu kaga iibiyey marka waa ceeb markaa arkay ceebtiibuu ku soo celiye waa isqabsadeen cumaan radi allahu tacaala canhu baa la isula tegey cumaan markaa cabdilaahi bni cumar markii uu yii maaragtay markii arrintii loo sheegay wuxuu ku yidhi cabdilaahi ku dhaaro in aanad ceebtaa ku ogeyn markaad iibinaysa cabdilaahi markaa waa diiday inuu ku dhaarto bahalkiina waa ceshaday halkiiba haddana kun iyo shan boqol lagaga siistay oo qolo kale ka iibsatay marka waxaa markaa aharkan ka muuqda zayd iyo ibnu cumar shardulbaraa ay wax ku kala iibsadeen marka de inay labaduba sax u arkayeen shardulbaraahaasi inuu shaqaynayo ayaa meesha ka muuqda cumaan markaysu haddana waa kan zayd ku soo noqda ibnu cumar ku soo celiyey marka inaanu wax walba beri ka noqonayn in markaa zayd laftiisu uu aaminsanaa inuu markaa arkayay baa meesha ka muuqata cusmaan markii maaragtay la tegayna isaguna muu odhan shardigani waa baailo waxba kama jiraan tafsiir waa kan geliyey yidhi ma ogeyn mise maad ogeyn ibni cumaro markaa de waxaa halkaan ka soo baxaysa in xukunku hadduu ogaa iyo haddii aanu ogeyn ay kala duwanaanayso marka culammadu raximahum ullahu tacaala shardigaas inuu ansaxaya iyo in kale khilaafka ilaa saddexda qowl halkan lagu sheegay ayay ku leeyihiin kolley de madhabkii xanaabiladana isagana waa laga fahmayaa oo qowl afraad laga dhigi karayo xanafiyadu iyagu waxay u arkeen shardigaasi horta waxay isku raacsan yihiin madaahibtu taqriiban xoogaa weji daciif oo shaaficiyadiiyo ay sheegaan waa jiraan bayci inuu horta ansax yahay maca shardi albaraa shardiga ama hala la socodsiiyo ama yaan la socodsiinin in horta baycii uu ansax yahay bay madaahibtii isla ogoshaa kadib baa markaa shardiga la isugu imanaya shardigani ansax ma yahay oo ma fulayaa mise ansax ma aha oo ma fulayo xanafiyadu waa shardi fulaya bay leeyihin zayd iyo ibnu cumarna radi allahu canhum dee haddii aanu wax ka fulaynin oo shardigani shardi fulaya aanu ahayn wax kumay kala iibsadeen maalikiyadii iyo shaaficiyadii iyo xanaabiladii way diidan yihiin shardigaa horta oo muqiculqararkii nooc qarar ah inuu yahay oo qofkani eh, maarata waxa wey wax aanu garanayninba inuu ku qanco laga rabo sax ma noqonaysa bay bayciina ma burinayo dee saxaabadii waa kuwan isku wada raacay baycaniinu markaa ansax ahaa waxay markaa u arkeen uun qofkan aqbalay sharulbara'aha inuu ka tanaasulo yani waxa wey ceebaha radubulcaybka inuu ka tanaasulo qof ka tanaasulay wax aan weli uba sugnaanin ilan raddu bilcaybkii wuxuu kuu sugmayaa markii aad ceebtii ogaato intaanad ceebta ogaan kuumaba sugnaba xaq aan weli kuu sugnayna ka tanaasulkiisu ma ansaxay oo qofkii inaad ku tidhahdo dayntii wixii dayna aan kugu yeesho saamax baad ka tahay adigoo u jeedo mustaqbalka oo wax hore aan u jeedin dee hadalkaasi hadal aad iska tiriyo aan macno lahaynoo waxba ku dhismaynin ayuu noqonaya marka waxay yidhaahdeen shardigaasi ma ansaxay shaaficiye iyo markaa maalikiyu waxbay soo reebeen ay markaa aarkan ka qaadanayaan maalikiyadii markaa waxay hahdeen addoommaha markaa mabiicu inuu addoon ahaa aarka ayay um, aan filayan waxay yidhahdeen iyagu markaa addoommaha baa e, arrintaasi ay gaar ku tahay maxaa markaa addoommaha aad ugu gaar yeesheen dee waa kuwii markood horeba cuhdatu raqiiq saddexda maalmood iyo sanadka iyo qabi marka de markii horeba uga qabteen muxuu soo kordhinayaa wuxuu soo kordhinayaa bay leeyihiin saddexdii maalmood wax ka badan ayuu qofkii helaya oo haddii bil kadib uu arko ceeb markaa uu ku arko aan ceebihii saddexda ahaa ee sanadka xaqa u ah aan ahayn dee sharulbaraaihii muxuu ahay maarata waxa weeyaan sharulbaraaihii cafwan saddexdii maalmood gudahooda ayaa hadii ceebi ceeb markaa waxa weeyaan lagu arko aan lagu soo celinin sidoo kale wixii saddexda xataa ka badan wixii ceeb lagu arka ee aan daari ahaynoo aan dib ka imanin ee ceebo markaa jiray cindalbayca ahaa ilan iyadu saddexda maalmood kuma xidhnayn tiina inaan markaa loogu soo celinin ayuu faa'iido u helaya markaa waxay yidhaahdeen ma soo celinayo haddii markaa sharulbaraahani uu jiro wixii addoonmo ah shaaficiyadu way yar ballaadhiyeen addoommahoo keliya kamay dhigine waxay yidhaahdeen waa xayawaanka oo dhan waa noolaha waayo bay yidhahdeen arrintan wax addoomaha loogu gaar yeelaa ma jirto meesha wixii nooli inta badan isagoo kama marnaado ceeba kama marnaado ama xanuun ha noqdo ama si wax kale ha noqdaan xunbaa maaragta kasi ah haddana haddaana cilladu adkaanin lagama dareemo oo dee dadkaa iska wada socda aad arkayso qof walba waxa laga yaaba inu meel ka yar cabanayo laakiin haddana aan waxba laga dareemayn oo dee maarata iskala nool yahay marka waxay yidhahdeen xayawaankii maadaama uu sidaa yahay ceebihiisuna ay badan yihiin maarata acdaarta amraada iyo asqaamta iyo waxyaalaha kusoo dirray ay badan yihiin haddii aan shardigan la dhigan qofkii xayawaan noola iibiyaaba wadnuhun buu farta ku haynoo armaa lagugu soo celiya wixii wax ku soo baxaan ayuunbuu ka shakisanaama deetana iibkii ku saabsanaaba la aamini maayo markaa deetna sharulbaraaha ayaa adkaynaya bay yidhaahdeen laakiin shuruuday u dhigeen qolo waliba shuruuday udhigayaan shaaficiyada de abakar minhaajku shuruudaha dhowrkaa ah dhigaya in ceebtu ay tahay ceeb jirtay wakhtigii bayca oon dib ka imanin bayn albayc waalqabdi hadday timi taa beri kama noqonaya waa kuwa leh waa inaan maaligu ogeyn taa way isku waafaqsanyiin maalikiyada iyo shaaficiyadu maaligu markuu iibinayo shardulbaraa'ahan uu dhiganayay waa inaanu ogeyn ceebtaasi inay jirto hadduu ogaa kama maaragtay waxa weeyaan noqonayo beri kama noqonayo shaafiyadu waxay kusii darayeen oo kale waa inaanay ahayn ceeb daahira ceeb baatina ay tahay ceeb iska muuqata hadday tahay taasi shardubaraama baani hala baaro dushiisa si fiican ha loo eego kama beri noqonayo markaa ceebtii muuqatay wuxuu ihi waman yabic wayashtari an yabraa min caybihi nucmaanu baarian ra'a laa ayruhu wastani cinda maaliki cayba raqiiqi adoonka ceebtiisaad soo reebaysaa maalkiyada agtooda cinda jaahli maaliki maaligu markuu jaahil ka ahaa ceebtay markii uu iibinayo ee shardiga uu dhiganayo washaafici fi lxayawaani camama arrintaa maalikiyadu ay sheegtay shaaficiyadiina xayawaankii oo dhan ayay ka dhigtay wazaada fi shuruui kullu minhuma labada madhab mid waliba shuruudda intaa waxbuu kusii daray wain yurada bacdu sarfin mantaqa sarfun bihi bal jaaza jabrun biciwad wanaqada nucmaanu fi lmarduudi wamalikun fihi wafii masiidi fain yurada dirhamun bihi baطl fii qowlihi sarfun lidinaarin kamal waxay halkani ka hadlaysaa sarifkii markii wax laysku sarifto waa tii taqaabud la shardiya in bartaa lagu kala qaatay haddii kale wixii ribowi buu noqonaya sarifkoo keliyana uma taalee dee ribowiyaadkii waa arrin ku soo aroori karaysa arrintan marka markii daraahintii iyo danaaniirtii la kala qaatay ee taqaabudkii uu dhacay ee la kala tegey ayaa midi wixii uu qaatay ceeb ku arkay marka dee xaqii radbilcaybkii buu leeyahay haddaba radbilcaybkii dee markuu wixii celiyo sarifkii oo dhami miyuu buraya mise ma burayee in intayu loo bedelo ceeb kale ayuu xaq u leeyahay halkaasaa markaa laysku haya wuxuu yidhi wain yuradda haddii la celiyo bacdu sarfin sarif wax la sarfin yani la kala sariftay bacdigii haddii la celiyo oo lagu celiyo bilcaybi weeyaan mantaqada ma burayo sarfun bihi sarifaadii la kala sariftay ma burayso oo ma odhanayno waxaad caddaatay in taqaabud aanu dhicin bal jaaza waxaa bannaan jabrun biciwad kaa markaa waxa weeyaan ceebta lahaa in bedelkiisii lagu kabo oo la bedelo oo kaa markaa ciwadkiisii la keeno ayaa bannaan sooma arkaysa markaa oo u hadda kan ciwadka mar danbuu dhacaya taqaabudkiisii qoladaasi waxay leeyihiin dee caqdigu markii horeba qabdi saxiixabaa dhacay oo waxaa shardiga dabcan waxaan la kala qaatay inay daraahin iyo danaaniir ahaayeen laakiin hadday caddaato in waxyaalaha qaarkood aanay dirhamba ahayn fidada aanay ahayn wax kale u jinsi kaleba u ama kii daanka qaatay u wuxuu qaatay inaanu dahanba ahayno wax kale ahaa markaa waxba kama jiraan sarifka waayo taqaabud xaqiiqihi ma dhicin marka laakiin ceebta ay ku soo baxday iyadoo dahab iyo fida la kala qaatay dee saxbaa dhacay qabdigii saxda ahaana wuu dhacay qofkani wuu ku raali noqon karaayo sidaa wuu ku joogi karaa mar hadday sidaa tahay qabdi saxabaa dhacay laakiin wuxuu xaq u leeyahay in xabaddaa loo bedelo markaa bedelaaddaa dambe qabdigii hore inuu burayo ma sheegayso waayo qabdi saxiixa buu ahaa saasay qoladaasi leeyihi wanaqada nucmaanu fi lmarduudi abuu xaniifa raxmat ullaahi tacaala calayhi xabaddaa la celiyey ee ceebtu ku soo baxday iyada wuxuu leeyahay inteedii way buraysa intii marka intaa bedelkeedii waa in layska soo celiyo oo maarata qofkii yani waxa weya lacagtii uu dahabkii dahab ahaan buu intaa ugu yeelanaya kii daraahimta qaatay hadduu xabad ceeb ku arko xabaddaa intii bedelka u ahaydee danaaniirtii uu dhiibay ahayd ayuu shariik kula noqonayaayo maaragtay waxa weeyaan qadarkeedii oo dahab ah ayuu markaa qofkan ku yeelanaya saasuu isagu leey waaya wamaalikun fiihi wa fii masiidi maaligna sidoo kale fiihi filmarduudigaasi isaguna wuu buriyey kuma ekaysana wa fii masiidin iyo weliba in kale oo lagu daray ayuu isaguna burinayaa oo fa in yuradda dirhamun haddii hal dirham la soo celiyo iyadoo daraahim iyo danaaniir laysku bedeshay baala bihi dirhamkaa la soo celiyay waxaa ku buraya fii qowlihi sida imaam maalig uu qabo sarfun lidiinaarin kamal diinaar dhammaystiran sarifkiisii diinaarkii toban dirhambu maalan u dhigmay saddex diinaar baa la kala sariftay soddon dirham iyo saddex diinaar baa la kala qaatay kadibuu markaa daraahimtii mid wuxuu ku arkay ceebaysan abu xaniifa muxuu leeya raxmat ullaahi calayhi dirhamkaa unbuu celinayaa muqaabilka wixii uu ahaa oo dahaba oo dee cushru diinaar ah. diinaarkii toban meelood marka loo qaybiyo meel ahaana ayuu ninkan ku leeyahayo dinaar buu shariik kula noqonaya oo shurakaai ku noqonaya oo sarif halkaas sarif ma ansixin sarifkaa dirhamkaasi ma ansixin ee ninkani dahabkiisii buu leeyahay weeyaan intii kaa ku beegnay maaligna raximah llahu tacala intaa wuu ku waafaqsan yahi lakiin kuma ekaysanayee diinaarkii in shuraka lagu noqdo ayuu karaahiyeysanaya marka muxuu leeyahay diinaar dhammaystiran sarifkiisii baa buray markaa ninkani toban dirham buu celinayao kii maarata ceebaysnaa uu ku jiro hal diinaarna wuu soo ceshanayaa buu oo markaa iyagu waay markan wixii la fasakhay bedel la yidhi macnaheedu waxa weyaan kan sarifkiisii waa la buriyey haddii la buriyeyna dee dahabkaa la qaatay bedelkiisii laba qaadan baa soo baxaysa taqaabudla-aan baa lagu kala tegeyba markaa meesha soo baxaysa wain yurada bacdu sarfin sarif barkii haddii la celiyo mantaqada sarfu bihi caqdigii sarifku gebi ahaanba kuma burburayo sidaa bal jaaza jabrun biciwad in kaa ciwadkiisa kaa eedaysan ciwadkiisa lagu bedelo ayaa bannaan wanaqada nucmaan imaamkii abu xaniifaha wuxuu ku buriyey sarifkii filmarduudi xabaddaa la celiyey wamaaliku imaam maalikna isaguna wuxuu ku buriyey fiihi filmarduudka iyo wa fii masiidi in kale oo la socota oo fain yuradda dirhamu hal dirham haddii la celiyo bihi baطla bihi fii qowlihi imaam maalik qowlkiisa waxaa ku buraya kaasi sarfun lidiinaarin kamala diinaar dhammaystiran sarifkiisa وqبلa qبض min ضmاn الbاaئci mabيichu للxنفi والshاaفiعi وضده لmalki وأحmda ma lam yubc bاlkayl أw shibهin bada أw yakun غاaئبa وفi اlmuxalى جamiicu da min mushtarin تajlى halkan waxay ka hadlaysaa masle aynu horena usoo ishaarnayo ina soo yidhi aw qabla qabdin xayu baaicun damin wa dabdu da fi aakhiri اlfasli qamin yani waxa weeye markii ceebaha aynu ka hadlaynay ayaa waxaynu hi ceebtii caqdiga ka dambaysay qabdigana ka horeysay iyaduna in shaygii lagu soo celiyo way keensan kartaa haddii shaygu qabla alqabdi uu min damaan ilbaa'ic ahaa oo baa'ica damaankiisa lagu lahaa haddaba waa goorma dibbay ka iman waa kii yidhi iminkay timid wuxuu yidhi wa qabla qabdin intii aan la kala qaadan alaabtii la iibsaday min damaanilbaa'ici baa'ica damaankiisa waxaa ku jira maliicuhu wixii uu iibiyey qofku wixii uu iibiyey inta aan lagala wareegin khasaarihii soo gaadhay isagaa ka mas-uula oo khasaare isaga ku dhacay ayuu noqonaya lilxanafiy washaafici abu xaniife iyo iyo shaafici saasay qabaan waxba kala qaadi maayaan wax kasta oo lagaa iibsado hal buu kaa iibsaday wuu ku qancay lacagtiibuu kuu shubay qaadaa tiri geelaha iigu jirtuu ku yiri oguu kaa tegay isagoo kaalaba wareegi markaa hashaasi hadday dhimato aday kaa dhimato ninkii iibsaday kamay dhiman saasay xanafiyiiyo shaaficiya wadiduhu limaalikin wa axmeda kaa cagsigiisa ayaa maalig iyo axmed ay qabaan oo maxay leeyihiin waa min damaani lmushtari ninkii iibsaday bay ka dhimatay maa lam yubac bilkayli waa haddii aan lagu iibin kayn aw shibhin bada ama wixii la midka ahaa dee waa maxay mitirkeediiyo wasnigii iyo waxyaalihii kuwii beegista u baahnaa haddaan wali qofkii loo beegin oo aan loo cabirin inta la yidhi intaasaan kaaigeysna haya uu yidhi uun la kala tegey inta lacagtii la kala qaatay laakiin qofkii wixiisi aan loo miisin ama loo miisaanin ama hadduu tiro u baahna aan loo tirinin oo sidaa lagu kala tegey kaa isaga waa la soo reebi bay leeyihiinoo isagu dee ninkani ilaa wixii iska tiriyo oo laga tirsado ama laga miisto ama laga miisaanto dee wixii weli damaankiisa ay ku jiraan saasay markaa yidhahdeen aw yakun qaa'iban ama aanu wixii ahayn wax maqan wixii oo maqan buu iibiyey bayculqaa'ibna waa kuwii iyagu oggolaa jumhuurkuba markaa bayculqaa'ib hadduu yahay markaana dee wixii weli isagu maqan yahay meeshaba ma taagna markaana iyadana isaga baayaca ayaa damaankiisa ay ku jiraan kaasina waa qowl wa fi lmuxalla muxalli ibni xasmi raximah llahu tacala waxaa ku sugan jamiicu daa waxaa soo dhammi min mushtarin tajallaa wuxuu ka muuqanayaa damaankiisu xagga mushtariga oo mushtarigaa lagu yeelanaya isaga wiiisii oo baaba'ay weyaan kan warkiisu wuu cad yahay oo waxa wey alkharaaju bidamaan waxaas wixii uu dhalaba de mushtarigaa leh taa way isla ogolyihin ibnu taymiya raximah llahu tacala ijmac buu kusoo naqliyey taa in halladu ama faa'iidada mabiicii inta aan la kala qaadan wixii faa'iido uu keeno markaa de alkharaaju bidamaan baa meesha taalla ninkana marka waxa weyan xoolihiisi waa milkigiisii milkigiisioo si alla u dhintay weeyaan cidna u raaci maayo saasuu isagu leeyahy qoladaa hore ee isaga ka horreeya maalikiye iyo xanaabilo iyaguna sidan way ku waafaqsan yihin alkharaaju bidamaan bay leeyihin markaa siduu faa'iidadaba u leeyahay ayuu khasaaruhuna ugu dhacaya waaya laakiin maxay soo reebeen wixii ninkan laga rabay inuu de waxa weeyaan qofkii u tiriyo ee aanu weli tirinin waxay leeyihin isagiibay shaqa ku dhiman tahay ay shaqa ku dhiman dee qofkan babu anba bixinba marka ninkan hadduu imika wax qaadaysa ilaa wuxuu qaataba garan maayo ilaa uu kani u miiso waxba qaadan kari maayo ilaa uu kani u tiriyo ilaa uu wixii maqnaa isagu keeno marka isagiibay shaqa ku maqan tahay markaa dee lama odhan karo waa min damaani almushtari lama odhan karo waxay noqonaysaa min damaani ilbaaci bay noqonaysaa shaaficiye iyo xanafiyo iyagu waxay leeyihiin arrintani tasliimkuna isaga shaqadiisii weeya inuu waxaan dhiibo oo qofka ila igala wareeg oo aanu inuu isagu sii hayo ogolaan waa shaqadiisii iibka dhammaystirkiisiina weeyaan markii lagaala wareego kadib hadduu doono geeli ha kusoo darsado ha kusoo ceshay laakiin horta inuu wixii usha ku dhufto u kaxayso dhinacaa kaagala baxo ayaa dee u baahan tahay wixiisii uu kaa madho waxaanay u daliishadeen arrimo dhowroo intan ay qoladani soo reebeen lafteeda dee faa'iidadii mushtarigaa leh haddana damaankii baayacaa la saaraya markaa waa saasoo kale unba yidhahda halka alkhiraaj bidamaanti kamay shaqaynin tanna waa saasoo kale waxaa kaloo sii cuskadeen nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu diiday wixii la iibsado inta aan lala wareegin in la sii iibiyo waxaa kaloo uu diiday can ribxin maa lam yudman wax aan la damaanin faa'iidadiisa labadiina waa isku fasireen waxa aan weli damaankaaga soo gelin ee aad faa'idada saaran kartaan muxuu yahay bayda wax aan weli damaankaaga soo gelin marka lama odhan waxa aan milkigaaga soo gelin kaas isagu waa baab kale laakiin waxa aanad aan damaankaaga soo gelin baa dee haddii wax kastoo adigu aad leedahayba uu damaankaaga ku jiro waxaa lagu ekaysan lahaa uun milkiga in lagu ekaystay ahaan laha marka damaankii la yiri baa waxaa meesha ka muuqata inuu jiro wax adiga milkigaagi soo galay laakiin aan weli damaankaagii soo gelin kaasina waxa weeye waa wixii inta lagaa iibiyey aan weli gacantaagii soo gelin ee gacantii kale ku jira saasay markaa yidhaahdeen qaacidadanna alkharaaju bidamaan malintaynu qawaacida yar akhriyanana waynu yar ishaarnay madhabka shaaficiyada kama shaqaynaysaba waxa weeyaan alkharaaju bilmilki taasaa ka daqiiqsan wuxuu yidhi waqabla qabdin min damaani lbaa'ici waxaa mabiicuhubaa wixi u iibiyey lilxanafi washaafici saasay qabaan wadiduhu limaalikin wa axmeda kaa cagsigiisana maaligi axmed baa qaba maa lam yubac bilkayli baysaa qabaan haddii aan shayga kayl ama beegid aan lagu iibinin miisig aw shibhin bada ama kuwii u ekaa aw yakun haa'iban ama shaygu aanu maqnay wa fi lmuxalla jamiicu daa min mushtarin tajalla waxaasoo dhan damaankiisu xaggii mushtariga ayuu ka muuqanaya bay ihahdeen ووضعنا جوائح لأحمد كمالك إن ثلث ثمر تفسدي وثمر الأصل الذي قد أبر لبائع وقبل للذي اشترى ووضعنا جوائح إن أين لغينه جوائح جوائح وجمع جائحة وانا مصيبويك طبيعية عن مكلا de ilaahay uu keeno aafooyinkaasi ehm, markii ay midhaha baabi'iyaan midhihiibaa bacda buduwi salax la kala iibsaday bacda buduwi salaax markii la kala iibsaday baa musiibo ilaahay timidoo ay midhihii baabi'isay iibkii maxaa laga yeelayaa khasaarahaasi yuu ku dhacayaa ma iibiyaha mise iibsadaha marka wadcu jawaarix marka la yidhaahdo macnaheedu waxa weye waa in wixii musiibooyinku ay ku dhacaan la dhigo la dhigo waxaa loo jeedaa la fasakho oo iibkeedii wax shaqaynaya aanu noqonin oo qofkii lacagtii loo celiyo mushtariga ah oo markaa khasaarihii uu baaica ku dhaco taasaa waxaa la yidhaahdaa wadcu jawaaix haddaba wuxuu yidhi wa wadcunaa jawaa'ixa masaa'ibta in aynu dhigayno oo iibkeeda aynu burinayno liaxmadi imaam axmed ibn xambal raximah llahu tacaala ayuu u sugnaaday ka maaliki sida maaligba uu qabo laakiin maalig waa goorma in ulha sumrin tufsidi in tufsidu waa hadday fasahaadiso jawaaixdu ulha sumrin mirihii la kala iibsaday saddex meeloodo meel ul ay gaadho aulu kaiir laakiin wixii uluka ka yar dhowr meelood soo marno ulka ay istaagayaan wixii uluka ka yari waa qaliil bayleeyiin kolley waxbaa midhihii la kala iibsado kolley waxbaa xumaanaya xabad iyo laba iyo intay doontaba ha gaadho marka hadday ulu gaadho unbaa wadculjawaarix u imanaya haddii kalena ma jiray markaa axaadiis bay daliishadeen xadiiskii jaabir ugu caansan yahay in nebigu calayhi salatu salaam amara biwadci iljawaarix musiibooyinka in la dhigo ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam amray markaa shaaficiyadii shaafici fii ah, jadiidi qowlihi wey qowlkiisii jadiidka iyo xanafiyadii iyagu ma qabaan wudculjawaaixaasi ma qabaan shaafici markaa wuxuu eh, dabcan eh, mar haddii marihii waktigii eh, bislaanihii la gaadhay oo bisaalkii un ka muuqday qofkiina laga iibiyey takhliya horta loo baahan yahay hadday waxaana qabla takhliya tahay qofkii oo aan weli loo gacan badnayn hadday tahay waa la ysla ogol yahayoo dee shaaficiye iyo xanafiyana markii horeba waa kuwii qabay waa min damaani ilbaayic labadanna waa kuwan yidhi wadculjawaarix markaa way iswaafaqayaan laakiin waxaa khilaafkan uu imanaya waa bacda takhliya markii loo gacan baneeyey mushtarigee layidhi waa kuwa midhaha waad guran kartaa waan kuu fasaxa waxba igagama kaa xidhna markii inta la yidhaahdo sidaa isagu uu guran waayo ee bisaylku ha ii dhammaystirma yidhaahdo ee deetana musiibadu ay dhacdo weeyaan khilaafka marka haddaba waxay leeyihiin kol haddii takhliyadii ay dhacday midhahan tasliimkoodu takhliyadaasu ahaa ila ninkan isagaa guranaya kan uma soo guraye takhliyadaasay ahayd takhliyadiina way dhacday ninkani markaa qabdigiisi wuu xasilay bacda alqabdi fasaadkii yimaada waxaynu isku raacsanayn dhammaanteen in de mushtariga lagu leeyahay wixii dhibaa yimaado bacda alqabdi in mushtariga lagu leeyahay markaa qiyaaskii baanu ku soconayn xadiidkii maxaa laga yeelay niqaash dheer buu shaafici uu ama dheer buu ku leeyahay omka oo xadiika uu ka hadlayo uu wariyaa isagoo sufyaan ibnu cuyayna ayuu ka wariyaa markaa sufyaan sheekhiisii wuxuu leeyahay kamuu soo wada xafidin xadiikii oo sufyaan laftiisaabayuu odhan jiray hadal buu ayuu sheekhu halkaa u sheegi jiray aanan dabdinin marka xadiikiina qiyaaskiina waa khilaafsan yahay sufyaanna inaanu soo dabdin baa meesha ka muuqata xadiid kalena wuu soo wariyeyoo arinta khilaafsan oo cagsigiisa sheegaya inaan wadculjawaaixaas aan lagu dhaqmayo qofkii wax weyaan dayn loo ururinayo ama dayntii marka wax weeyaan ka bixiya la odhanayo na soo wariyey kaasina markaa waa khilaafsan yahay buu yii qiyaaskiina khilaafsan yahay xadiid kaloo saxix muslim ku jira baa jiro xadii abi saciid alkhudri oo ninkii usiiba rajulun fii amarin ibtaacaha fakasura daynuhu nin baa markaa Ehm, midho uu iibsaday baa laga casiibay oo jaayaxa ku dhacday markaasaa dayn badan lagu yeeshay markaasaa nabigu calayh slat slaam uu markaa dadkii yidhi tasadaquu calayhi ku sadaqaysa si uu deynta isaga bixiyo marka haddii wadculjawaayixu uu jiro dee waxa weeyaan ninkaaba ku sadaqaysta lama yidhaahdeen marka laakiin waxaa muuqatay shaafici raximah llahu tacaala haddii xadiidkan uu soo dabdin lahaa inuu isaga ka rajixi laakiin aan xadiidkan soo dabdinin ayuu arkay wuxuu yidhi wadcunaa jawaaixan jawaaixdii inaan iska dhigayno oo la dhaafayo liaxmedin ba u sugnaatay ka maalikin sida maaligba uu qabo in ulua umrin tufsidi haddii ulu amr ay markaa fasaadiso وثمر الأصل الذي قد أبر لبائع وقبل للذي اشترى والحنفي لبائع كلا منح وابن أبي ليلى لعكسه جنح وثمر الأصل أصل كمريهيس وقيت كمريهيس libaa'icin iibiyaha ayaa iskale haddii la tabiiriyey wa qablu tacbiirka ka horna bacriminta ka hor liladii ishtaraa iibsadaha ayaa iskale walxanafi xanafigii libaa'icin kulan manaxa kulan manaxa dhammaanba wuxuu u bixiyey oo uu siiyey libaa'icin iibsadaha iibiyaha ayaa midhahoo dhan bale buu yidhi iyo bacda tacbiir wabnu abi layla ibn abi layla raxmat ullaahi calayhi licaksihi janaxa kaa cagsigiisa ayuu isagu u iishay geedkii marka la iibiyo haddii geedkii mure ku yaallaan midhaha ayaale miyay raacayaan oo iibka way ku jee waa markaana laga hadlo haddii laga hadlo oo midhaha anigaale mushtarigu yidhaahdo u shardisto waa caadi haddii aanu shardisane baaicu uu shardisto yidhahdo midhaha waan kaala haray midhaha anigaa iyaduna waa caadi intaas mushkiladi kama jirto waa xaalatulilaaqa marka uu yidhahdo geedka geedahan waan kaa iyo waan kaa iibsaday midhihii markaa ku yaalay iibka miyay raacayaan mise ma raacayaan xadiid saxiixa baa soo arooray man baaca naklan qad ubirat fahamaratuhaa lilbaa'ici ilaa an yashtarita almubtaac qofkii iibiye geed la tallaalay oo yani bacrimintii gaadhay wakhtigiisii midhaha waxaa iskale iibiyaha ayaa iskale in iibsaduhu uu shardisto mooyaane marka jumhuurkii ama maaragtay saddexdii madhabee kale xadiidkaa way qaateen mantuuqiisa iyo mafhuumkiisaba marka mantuuqii way isku waafaqsan yihin wixii ibnu abileyla ka soo haray oo midhihii haddii waqtu tacbiir ay gaadheen in baacu uu leeyahay haddaanu mushtarigu sharisan waa manuuqii xadiidka way isku waafaqsanyi ibn abi layla khilaaf ibn abi laylana ibn mundir xoog buu y radiyo laa macnaa lihada kalaam marka xadiidka nabigu san yahay laa macnaa lahu buu yii abcan ibn abi layla wijhatu nadarkiisu waxa weeye ataabicu taabic qaacidadii ah midhahani bay geedkii saarayihin geedkiina waa la kala iibsaday marka inaanu naskuna soo gaarin baa laga ibn abi ad qaadigii kuufa weeyey maxamed bin cabdiraxmaan bn abi layla imaam weyn oo xagga fiqiga aad uga horeeya wxoogaa xadiika muxadiiintu ay xagga maarata suulxifdi bay ku daciifiyaan oo dee cinaayo badan baanu xagga axaadiista siinin lakiin faqiih weyn buu ahaa oo dee abu xaniifa ay isceshanayaan kitaabkan shaaficiya ikhtilaafu ciraaqiyeyn ciraaqiyeynka uu sheegaya waa abu xaniifa iyo ibn abi layla mamed marka imaamkaa weyn buu ahaa inaan naskuna gaarin baa laga yaaba asalka qiyaaskaana uu isagu eegtayoo in sida dee laamuhuba ay u soo gelayaan laamihii geedkuba ay geedkuuga mid yihiin inay murihiina uga mid yihiin buu arkay laakiin ibn lmundir raximah llahu tacaala dee maadaama naskani uu soo arooray hadalkaas khilaafkaasi macno ma samaynayagu manduuqa markaa iyagu isku waafaqsan yihin laakiin mafhuumkii maxaa la man baaca naklan qad ubirat fa amaratuha lilbaayic waxaa la fahmay mafhuumka uu noqonayaa man baaca naklan lam tuabar famaratuha lilmushtari ama lilmubtaac in markaa mushtariga uu yeelanayo markaa xanafiyadu dee daliilkhiaabka ama mukhaalafaha ma qabaan inuu xujo yahay ma qabaan markaa iyagu taa kuma tegayaan waxay leein xadiidku intaasuu ka hadlay ta kale wuu ka aamusay mar hadduu ka aamusay qiyaaskii baanu noqonayna qiyaaskiina waa maxay shay marka lagaa iibiyo wixii ka midihii isagunbu maarata waxa weyaan raacaya ee cafwan wii kamid kaasu ah tiib ibn abileyl geedka marka lagaa iibiyo geedka miruhu ka mid maaha bl geedka miruhu ka mid ma aha waa wax ka munfasila waa maxay oo kale waa bimahaabati alwaladi min alwaalid yani waxa weeyaan eh, ilmihii iyo waalidku say isku yihiin oo kale ayaa geedka iyo mirihiisu mar hadday soo baxaan inta aanay weli soo bixin waa eh, janiinkii oo kale u noqon kara laakiin mar hadday soo baxaan weladkii munfasilka ahaa ayay muruhu la mid yihiin markaa mar walba waxa yeelanaya baaica ayaa qiyaasku siinayaabuu yii waamaru asli ladii qad ubira libaaicin baaica ayaale wa qablu qabla tabiirna liladii ishtaraabaale walxanafi libaa'icin kulan manaxa dhammaanba baaic ayuu xukumay wabnu abi layla licagsihi janax wamaalu cabdin bi cali lmawla baqi wamaaliku atbacahu in yactiqi wamaalu cabdin addoonka maalkiisu addoonkaasoo biica la iibiyey lilmawlaa bai baqiya lilmawlaa sayidkiisiibuu u haaya oo kala haaya wa maalikun atbacahu in yactiqi haddii haddaba la xoreeyo uu xoroobo maalik raximah llahu tacaala wuu raacinayaa markuu xoroobo markaa iibkii de way isla ogol yihiin markii la iibi xadiiskuna waa sheegay dee marka horebana milkigiisu loo sugo milki marka haddii la iibiyo iyagoo iskuma diidana in addoonkoo keliya uu meesha ka baxayo dharkiisaa la ysku haystaa inta uu markaa xidhan yahay miyaa la raacinayaayo tabac miyay noqonaysa dee minhaajkaaba ka hadlo waa ku aragta oo waxa weeyaan ma la raacinaya mise waxaa la odhanayaa dharka ka soo bedelo ii keen maryaha ilan addoonku baan kaa iibiyey markaa laakiin maal kale oo raacaya ma jiro haddii uu xoroobo ka waran imaamu maalik raximah llahu tacaala wuxuu u arkay ninkaa isagoo ebera inaan la dilayn wixii uu markaa gacanta ku hayo in raasamaal yah waxu u baahan yahay ninkan marka hore nafaqu nafaqadii markaa iminka way go inuu shaqaysto markaabaa la doonay wixii markaa uu gacanta ku hayo wuu raacinayaa imaam maalik jumhuurku laakiin asalka qiyaaskii bay ku socdaano isagii wuxuu gacanta ku hayaba sayidkiisaa lahaa wmaa yuxau bacda cabdin aw yuusad lam yaltaxiq bihi wahibatan yucad wmaa yuxau wixii la rido bacda caqdin caqdiga dabeedi oo qofka laga dhaafo aw yusad ama lagu kordhiyo lam yaltaxiq bihi caqdigii la haleeli maayo raaci maayo wahibatan yucaddu waxaas iska siin unbaa laga soo qaadaya aan caqdigii shaqo ku lahayn wamaalikun alxaqa imaam maalik isagu uu ka dabageeyo caqdigii buu raaciyey ka nucmaan sida abu xaniifaba uu sameeyey kaannahu waaba sidiioo caqdigu tama bihaada haada heshiiskan dambe uu markaa ku dhammaystirmay alaabbaad kala iibsateen gaaribaad kala iibsateen tobankunbaad kala siisateen deetana caqdigiina uu laasimayo haddaad khiyaarulmajlis aaminsanaydna de waad kala tagteen haddaanad khiyaarulmajlis aaminsanaynna dee caqdigaaba sidiisaa kugu laazimaya haddaba markii bacda lusuum weyaan waxaa laga hadlaya qabla lusuum laga hadli maayo markii caqdigii uu laasimay kadib ayaa qofkii lacagtii wax laga dhaafay mushtarigii tobankii kun ayaa nimad waxyadaysido toban kun way badan tahay sagaal kun iyo shan boqol iska keen gaari shantaa iska da gaarigan maxaa lagu iibsaday ma toban kun baa lagu iibsaday mise sagaal kun iyo shan boqol halkaasaa la isku haysta ama ninkii baa yii baayici baa yii wani waadi dhacday gaarigan aad buga qaalisanaa laba iyo toban kun waan ku heli lahaa bahalka maarata wax iigu dar tobanka kun markaas markuu markaa hadalkiisii ku celceliy hadalki ayuu shan iskaga daray toban kun iyo shan boqol bu markaa tegi gaarigan markaa samanka lagu kala iibsado waxay hadhow macno samaynaysaa haddaad muraabaxayn ku iibsa doonayso ayuu macno samaynaya markaa ma tobanka kunbaa amankii ah waxaan kalena waa iska hadiyad iyo hibo ama ha la dhimo ama ha lagu dareen mise intana caqdigii la haleeshiinayaayo halkaa marka dambe uu fadhiistay ayuunbaa caqdigii laga dhigayaa waa laysku khilaafay wuxuu yidhi wamaa yuxadu bacda caqdin yani bacda lusuumi caqdin caqdi markii uu laazimo kadib wixii caqdiga maarata la iska dhaafo aw yuzad ama la kordhiyo ee lam yaltaxiq bihi heshiiskii ma gelayo oo caqdigii ka ma noqonayo wahibatan yucaddu hibo gaara ayuunbaa lagu tirinaya wamaalikun alxaqa imaam maalik wuu ilxaaqinaya ka nucmaani iyo abu xaniifaba waayo waxay leeyihin qofkan bilaash dee laguma siinine loogama waxaa weyaan caqdigii aahaartiisii ayuunbay weli ka mid tahay oo sii socota markaa kaannahu tama bi hada aani waaba sidiioo hadalkan dambe uu caqdigii ku dhammaystirmay oo kii hore la fasakhay ayay markaa ka dhigaya وحيثما في ثمن تخالفا تفاسخا من بعد ما تحالفا والظاهر صدق مبتعا حلف وانسبه للنعمان من بعد التلف ومثله عن مالك إن كان خلفهما من بعد قبض بان انت نو هذا اسقبتا سيدين لييلي وكا waxayumaa takhaalafaan meel alle meesha ay isku qabtaan labadii baayic iyo mushtarigi weeyaane fii amani lacagtu intii ay ahayd qadarkeedi way isku qabteen toban kunbaad kaa siiyan koori iyo imaad ornayn sagaal kunbaad ayaad iga siisay iibkiina maalan wuu laazimay markaasaa macno badan uu samaynaya khilaaf walow shaaficiyadu ay dhadaan xataa qabla luzuum masaladu waa imanaysaa laakiin wuxuu macno badan samaynaya waa bacda luzuum lannu qabla luzuum dee way daanu tobanka guriga siisanayay waan ka noqdayba aqdigii wuu laasiiyey laakiin markay bacda lusuum tahay ayaa arintani ay macno weyn samaynaysa haddaba waxayumaa takhaalafa meeshii ay isku qabtaan fii amani lacagtu intii ay isku qabtaan tafaasakaa waa iska fasaayaanadi kala fasakhanayaan min bacdi maa taxaalafa weyaan markay isdhaarsadaan oo labada mid waliba dhaarto oo taxaaluf waxaa laydha ay sameeyaan taxaalufkuna waxay dhahdeen waa dhaar laba shay lagu dhaaranay wallaahi inaanan toban sagaal kun kaa siinin een toban kun kaa siiyey buu odhanaya kan ka kalena cagsia wallaahi inaanan toban kun iga siinin eed sagaal kun iga siisay oo ibaat ku dambaysiinaya nafyigana uu ku bilaabay marka taxaaluf baa waa labadii dhinacba dhaar ka imanayso mid waliba nafyiyo ibaat uu ku dhaaranayo saasay markaa yidhaahdeen haddii ay lacagtii isku qabtaan waahiri sadqa mubtaacan aahirgu isagu mushtariga ayuu rumaysanayaa oo xalafa dhaaranaya mushtariga hadduu dhaarto isagunbuu qaadanaya isagu ka dhigayaa muddaca calayhi wansubhu linucmaani kala daahirigu uu ku tegey abu xaniifana u nisbee min bacdi talaf haddii silcadii ay baaba'do isaga gacantiisa ay ku baaba'do maxay markaa halka leeyihiin shaaficiyadii iyo maalikiyadii iyo aduu de afartii madhabba suurada ay xanafiyadu soo reebayaan mooyaane waxay leeyihiin waa la dhaarinayaa labada dhinacba maxaa yeelay kullu minhumaa muddacin wa muddacan calayhi jaanib gaar muddaci u ihi ma jiro iyo mid markaa muddaca labada mid waliba waa muddaci waana muddaca calayhi oo kani wuxuu sheeganayaa alaabtaa inuu sagaal kun ku mutaystay aggaa muddaci buu ka yahay sagaal kun maarata waxa weeyaan kanna wuxuu sheeganayaa inuu toban kun ninkan ku leeyahay isaguna xagga mudaci buu ka yahay marka mid mudaci hadduu noqday dee maarata muddaca caleyhina mid waliba wuu marka waxay yidhahdeen labadiiba waa la naarinaya deetana mid waliba inkaar ku horreysiinaya ilan dhaarta jeer jaanibka munkirka waa ahaan jirta markaa saasuu markaa nafyigii u horreysiinay xanafigu laakiin wuxuu arkay in mushtarig uu muddaca caleyh lacagtii baa laysku haystaa lacagtan isagaa laga rabay isagunbaa mudacaa calayhi xadii markaa sixadiisa hadal ku jiro meesha kusoo aroorayy wuu jira wa miluhu wuxuu yidhi wansubu linucmaan min bacdi talaf imaam abu xaniifa raximah llahu waxa uu leeyahay haddii mushtariga gacantiisa ay arin waxaan ku baaba'een silcadii dee silcadii markaa waaba qaadayba la teg markaa isagu muddaci maanta ma aha silcadiina tagtayba damaankeedana waa lagu leeyahay baa markaa aalib ah ninkan unbaa maanta mudaciya buu leeyahay saasuu markaa leeyahay laakiin qolyahan kale waxay leeyihin maya isaga laftiisu wuxuu sheeganayaa silcadaa talaftay in ay milkigiisa ahayd oo sagaal kun uu ku mutaystay wa miluhu can maalikin taasoo kale maaligna waa laga sheegay in kaana waa haddii uu yahay khulfuhumaa khilaafkoodu min bacdi qabdin baana baana mid cadaaday min bacdi qabdin qabdiga dabadii oo markaa taasi abu xaniife miyaani ool abu xaniife way u taallaye laakiin in la sheego umay baahnayn waayo telefka dee damaanul mushtariga gelaya abu xaniife waa wixii bacda alqabdiya amaa qablalqabdi waa inagii soo marnayo abu xaniife muxuu qabay qablalqabdi sidii shaaficida kaasi waa min damaan ilbaaci marka horeba qabeen min damaan ilbaaci markay qabaan markaa malaha maslada maynaan siyar baraujinada waynu marka la leeyahay hashii aad ninka ka iibsatay aanad kala wareegin hadday dhimato waa min damaanihi looma jeedo markay dhimato in laguu qiimaynayo waxaa loo jeedaa min damaanihi marka laleeyahay caqdigiiba wuu burburaya waxaa la damaanu caqdi baa la yidhahda damaanu caqdi baa la yidhahda marka caqdigii baa baaba-aya lacagtaadiina waad la noqonaysa marka abu xaniife hadday arrintani qablalqabdi halaagani uu yimaado sugabaato muxuu qabayba caqdigiiba inuu fasakhmayo dee ninkana markaa waxa weeyaan lacagtii uu loo celinayo markaa hadday isku qabsadaan toban kun baad iga siiso toban kun baad ayaan ku siiyey iyo mayane sagaal kun baan kaa qaaday oon kaaga iibiyey markaa mushkilad ma yeelanayso qabdigii baa laysu haystaa qabdiguna waa ficil markaa sagaal kun baad iga qabdoota toban kun baad iga qabdootod iga qaadayiyo iyo may kaamaan qaadina sagaal baan kaa qaaday de alastu fi ficli cadad markaa kunkan la ysku hayo inaan la kala qaadanin ayuunbaa markaa iyada noqonayso mushkilad ma laha laakiin maalikiyadiiba waxay u baahanta iyadu in bacd alqabdi iyo qabla alqabdi ay kala saaraan marka maalik baa qowl abu xaniife uu ku waafaqayaa jira laakiin de wuxuu ku waafaqayaa waa suuradii abu xaniife markay timaaday ahayd bacd alqabdiga wa miluhu can maalikin maalikna uu ka soo arooray qowlkaas oo kale in kaana khulfuhuma iskhilaafkoodu hadduu yimaado min bacdi qabdin baana ama in kaanu khulfuhuma khilaafkoodu hadduu yahay baana mid caddaaday min bacdi qabdin markii alaabtii la kala qaatay warudda cabdun faasidun fain jara tasarufu fiihi min aladi ishtaraa famaalikun walxanafiyu anfada walisiwaahumaa yuraddu kullu da warudda cabdun faasidun caqdigii faasidka ahaa waa la radinaya waa celis waa in alaabtiina qofkii lahaa loo lacagtii laga soo cesho abdu hadduu faasid yahay xukunkiisu waa sidaa fain jaraa hadduu dhaco tasarufun fiihi in wixii lagu sii tasarufay min aladii ishtaraa oo kii iibsadaha ahaa oo alaabtii sii iibiyey ama addoonku ay sii xoreeyey ama cid buu usii hibeeyey ama meeshii dhulbabay ahayd masaajid baabu ka dhigay wuu kusii tasarufay soo ma caqdiguna faasid buu ah dib baa laga ogaaday inuu faasid yahay maxaa la samaynayaa halkoodii bay taagayihin shaaficiya iyo xanaabilo waa celis masaajidkan waxba kama jiraan addoonkani ma xoroobi kan kale laga sii iibiya waxba kama jira alaabtii inta la daydayi karayo toban qof hadday sii martay wixii oo dhami waa celis wuxuu yidhi laakiin famaaliku walxanafiyu anfada haddii tasarufkaa damba uu dhaco maalik iyo abu xaniifi iska socodsiinaya maslaxada ku jirta daraaddeed walisiwaahu wixii iyaga ka soo hadhay waxaasoo dhan kun tasaruf haday noqdaan waa celis waayo maa buniya calaa baailin fa huwa baail bule ninkaniba maalig muu ahayn kol haddaanu maalig ahayn tasarufkiisina waxba kama jiraan masjidkan uu ka dhigayo maarata wax soconaya ma aha qolyahaasina waxay ka eegeen de xaggaa maslaxadaasay eegeen xanafiyadu waxaabay leeyihiin cabdiga faasidkaa milkiguu ku xasilaya laakiin waa milki ay waajib tahay in la fasakho saasay odhanaya marka de waa cibaaro ay doonayaan inay markaa madhabkoodan ah tasarufaadka inay sii ansaxayaan ay ku socodsiiyaan marka waa l milkigiiba uu xasilaya milkigiiba wuu ku xasilayaa caqdiga faasidkaa waxaan filayaa alcuquud alfaasida axkaam alcuquud alfaasida risaalad laga qoray maan arag waanay u baahan tahay in eh, si gaara baxi looga sameeyo cuquudda faasidka iyo waxyaalaha ka ratib famaaliku wlxanafiyu anfada walisiwaahumaa yuraddu kullu daal waxaynu saa leenahay cuquuddii faasiga way fara badan tahay iminka aad bay u badan tahay marka de bal in axkaamteeda bal iyo madaahibtu waxay kala qabaan iyo nikaax faasida mararka qaarkood imanaya beyc faasida imanaya hibe faasida la imanaysa maaragtay waxa weye marka waxaa axkaamtooda sharikad faasida baa imanaysa marka bal waxaan axkaamtooda axkaamta faasidka inta badan kutubta waxay noo qortaa axkaamta saxiixa imika shaaficiyadoo kale axkaam lcaqdi الصحيح un bay ka warramaan axkaam alcabdi alfasid ururin bay u baahan tahay in meel mid walba meel laga soo ururiyo gaar ayay markaa u baahan tahay almuqaasa tani waxay ka hadlaysaa dayntii la isu jarayay ama la isu tuurayo wadaa'inu daa'ini xayu istawaya daynaahu maqtasaa walow lam wazid ridaau waaxidin bihi qada in yardayaa wاkhtalafa daynaani famalikun ajaaza kanucmaani wajaaza ahdu fidaةi can dahabi daynin waqiila laa walilxabrin sobi wadaa'inu daa'ini qofka dayn ku yeesha kii daynta ku lahaa daa'inku waa qofkii daynta lahaa kii daynta lahaa ka dayn ku yeesha xayu istawayaan haddii ay sinmaan daynaahuma wa akaluuna baraakiiftii oo kale labadoodii dayn hadii ay sinmaan iqtasaa way isla go-ayaan way isla jaranayaan qisaastii wey walow lam yanwi ayaanay niyoonin nin boqol doolar kugu leh ood ama dayn uga qaadatay baad alaab maarata waxa weye ayaa alaab kaa gatay alaabtii baa boqol doolar noqotay alaabtii buu qabsaday boqolkii doolar baad ku yeelatay soo isla marka horeba muxuu kugu lahaa laha buu kugu laha waaba isla go-eenba wax alla waxaad isku leedihiin ma jirto uma baahna hadal iyo waynu isu tuuraynaa iyo wax layaal waxay u baahan yihiin maba jiraanba wa qiila la qiil baa wuxuu leeyahay may isuma jari karaan hadda isumana go'ayaan iyaguna isuma jari karaan iskuma go'ayaanoo dee tasaruf bay u baahan tahay laba shayoo laysku bedelaya tasarufkiina ma banaano oo waa baycu dayni bidayn laba dayn in laysku iibiyana lama ogolay wa qiila in tama ridaa qiil kalaa wuxuu leeyahay haddii laysla ogolaado waa labadii jaani boqolkii iyo boqolkan iminka aynu isu tuurna ay is yidhahdaan ay ku heshiiyaan ayay isla go-ayaan muukaasina markaa abdiinsha corin ay markaa meesha u timaado wasid waxaad kaloo kordhisa isna waa qiil kale ridaau waaxidin bihi qada labadii mid ahaani inuu ku raali noqdo ayaa sidaa xukumayso hadduu mid yidhaahdo dee boqol waadiga igu lahaabee kii u tuurnay un hadduu mid yidhaahdo ka kale ridihiisa looma baahna kaasaa ku filanna waa la yidhi waayahay markaa afarta qowlbana shaaficiyadana way ku jiraan muctamadku laakiin madaahibtii dhan sida u muctamadkaa waa iqtasaa walow lam yalwiya waayo wax dha wax ku jirta baa la yidhi in la yidhahdo waxa la curiyo iyo wax ku raali noqdaan iyo wax meesha ma jirto boqolbaad kulahaayuu kugu lahaa adna boqolbaad marka ku yeelato oo isla go kol hadday isku jinsi yihiin in yardaya hadday haddaba isla ogolaadaan wakhtalafa daynaanu labada daynoodna ay kala jinsi yihiin midna waa shilinkii kenya maalan midna waaba doolar saasoo kale kala ahaay famaalikun ajaaza ka nucmaan imaamu maalik halkaa wuu baneeyey sida abu xaniifaba uu banaynayo labadooda ogol qolyihii kale ma ogola xanaabilo iyo shaaficiyi oo maxay leeyihiin kani waa baycu dayni bidayn maxaa yeelay kani wuxuu lahaa dolar buu lahaa kanna shilin buu lahaa wax isku shaqo ahba maaha isku bedel caadiya bay noqonaysaa lakiin marka boqol doolar lagugu lahaa eed boqol adiguna ku yeelatay waxa weeyaan waa qada o istiifaau dayn unbaa dhacay daynbax unbaa dhacay bay laakiin wax isku bedeshay mama jirto bedelaadba ma ahee waa daynbax taasi waad ka dayn baxday un qofkan laakiin iminka markay sidani dhacda bay yidhaahdeen shilin iyo doolar labadiiba maqan oo labadii midna aan hadda la isu dhiibaynin baa la ysku bedelay baycu dayn bidaynna waxaynu isu ogoleen inaanay bannaanayn markaa iyagu saasay u diideen qolyahan xanafiyada iyo maalikiyadu daynbaxbay u arkeen arintan arrin uun lagu daynbaxayo ayay u arkeenoo way iska fasaxeen iyagu abcan qolyaha markaa banaynaya laftooda shuruuday dhigayaan si aanay baycu daynba daynkii aana u xaqiiqoobin oo sida labadii daynba inay mid walba yahay maalan xaalli midna muajal midna xaalli o kale hadday saas noqoto faa'iida doon baa meesha soo gelaya waxay ka ilaalinayaan inaan arintii bayc isu bedelinoo faaiid aan laga raadinin wajaaza ahdu fidati can dahabi daynin waqiila la walilxabrin suli wajaaza waxaa bannaan ahdu fidatin in fido laga bedel qaato can dahabin dahab daynin dayn ahaa qofkaa dahab kugu lahaa waaya waktigii markaa uu kuu yimido dahabkiibuu kaa rabaa fido ma siin kartaa jamaahiirtuhaa bay leeyihiin asarfu fi dima ayay qolyahan maalikiyadu ku magacaabaan markaa wixii dimada uu kuugu lahaa ayuunbaad u sarifaysaa iminka dolar buu kugu lahaa shilin baad siinaysaa waa la ogolyahay laakiin waa maxay waa inaad hadda siinayso laakiin haddaad tidhaahdo eh, mxuu ahaaye waan khalaas waxaan kuu qorayaa sarifka intuu maanta marayaan kuu qoraya say dukaamada qaarkood samaynayaanoo kale shilinkii wixii buu dhibaya wuxuu le dolar ahaan intay maanta tahay lacagtan aan kuu dhiibi ayuun baan kugu qoraya taas ma banaan cidina taa ma ogola taa cidina ma ogola laakiin haddii uu imika u dhiibayo lacagtii uu ku lahaa bedelkeedi oo lacag kale ah oy ku heshiiyeen iminka waa la siin karaa caadi marka hore xataa kuma sii heshiin karaan dolar ahaan baan hadda kaaga qaadanaya maarata shilin ahaan baan kaaga qaadanayaa laakiin hadhow dolar baan kugu siinaya taa xataa inay kusii kala qaataan lama ogola oo shardiga noocaasi meeshayaalo qofkani dayn buu kaa qaadanayaa dayntaa uu kaa qaadanayo waa qardi baa la yidhaahdaa lama ogola in markaa ayi wax faa'iido doonaya inuu meeshaas soo galo marka waa in wixay aad siisay un oo sidiisiiya inaad ku leedahay un aad markaa waxa weyaan qorataan hadhow tolo markaa wax kale inu kugu siiyo la diidi maayo wajaaza ahdu fida markaa laakiin tan waa gacantaa laga dhiibaya laba daynoo la isu iibinaya maa wadagarkay wajaaza ahdu fidatin fida laga qaato gacanta lagu qaadanayo ayaa banaan can dahabin dahab daynin dayn ahaa waqiila laa ma banaanina waa layii walilxabrin subi taa waxaad u nisbaysaa aad maarata ibn cabaas radi allahu tacala canhuma ayaa inuu diiday laga sheegay lakiin xadiid ay culamo badan tasxiixiyaan baa jiro ibnu cumar inuu ku tacaamuli jiray oo geela intuu iibiyo oo diinaar uu ku iibiyo in hadhow marka haddana lacagtii loo keeno iyadoo daraahima uu qaadan jiray ama intuu daraahim ku iibiyo haddana hadhow marka loo keeno danaaniir loo keeno uu qaadan jiray deetana nabiga uu weydiiyey deetana rasuulku ku yii dhib ma laha idaa tafaraqtumaa walaysa baynakumaa shay haddaad kala tagtaan iyadoon waxba islukiin harin baabu slm yuslamu fii ma kiila wladii wuzib wاظaahiriyu fiihi ma faqad adin wغayruhu jawaza fi jamiici ma yumkinu dabطhu biwaصfin fafhama fi اlxayawaani yamnacu الnucmaan walyuna can riban kama abaan walyaglib اlwujuud fi اlmaxili walyucطى raأsu اlmaali fi اlmaxali wmaliku ajaaza an yuؤhara ilى ثaلaaثaة wacanhu in jara min غayri sharطi jaaza fiihi asyadu وفي العروض ذا له معتمد ولا جزاف فيه للنعمان كالمرتضى لأحمد الشيبان وكون ما يسلم فيه أجل شرط لغير الشافعي فانقلا والأجل, والأجل المجهول ذو إفساد ومالك أجاز للحصاد وشرط نعمان وجود مسلم فيه من العبد إلى التسلم وموضع التسليم قال عرف وغيره بموضع العقد اكتفى وخيروا, وخيروا المسلم في الذي انقطع حلوله والشافعي عنه ارتفع والاعتياض عنه للجل منع وبشروط عند مالك شرع وقبل قبض لم يبع لآخر ومالك على الذي مضى جرى ومثله الشراء برأس مال ليس بأيدي مسلم مقال والشافعي أجاز ذا وإن يقل بأجل ففاسد وقيل حل وإن مدين دينه يعجل ولم يضر غريمه فليقبل ومالك خيره في العرض إن كان دين بيعة wmaa yubac binaxwi kaynin falyukan walaysa yakfi qowlu baaicin kamal wmalikun qaala lahu an yaktafi maa lam yuajil amana falyacrifi baabu slm bu halkan ka hadlaya waana cunwaan weyn waana baab dee aada u muhiimo buyuucdii ka mida iminkana aad maaragtay loo istifmaaro loogu shaqaysto laakiin dee masaaishaa guudun baynu ka tilmaamayn yuslamu fii ma kiila waladii wuzina salamkii wuxuu ku bannaan yahay wixii makiilee galaanka la daro ama litir iyo wax lamida lagu iibiyo iyo waladii wasina wixii la miisaamaya miisaanka la saarayo makiilaadka iyo mawsuunaadka uu ku bannaan yahay wاaahiriyu fiihimaa faqad adina aahirigii isagu labadaasuubuu ku ansaxayaa wixii ka soo haray macduudaad baabuur iyo diyaarada iyo weel iyo waxaas kuma ansaxayo makiilna maaha mawsuuna waa macduud waxaa kuma ansaxayo maxaa yeelay man aslama fii shayin falyuslif fii kaylin macluum wa wasnin macluum wax kale lama sheegi ilaa ajalin macluum markaa makiil iyo iyo maaratay mawsuuc laakiin dee jumhuurki waxay leeyihiin dee wixii ugu badnaayo waktigii nabiga la samayn jiray markaa falyuslif fii kaylin macluumin in kaana makiila weeyaan wa wasnin macluumin in kaana mawsuunan hadduu wax kale yahayna de wixii lagu qadarayo ayaa dee markaa lagu iibinaya waاaahiriyu fiihima faqad adi waayruhu jawaza ayrkii wuxuu ku baneeyey fii jamiici maa yumkinu dabtuhu wax kastoo ay suuragal tahay in lagu qeexo biwasfin sife in lagu qeexo oo la soo dhoweeyo oo in hadhow muran ka yimaado tilmaan lagaga saari karayo fafahman sidaa markaa fahm markaa wax kasta oo inta waxa weya tilmaamo cad laga bixin karo oo hadhow aan muran ka imanayn ayay markaa ku baneeyeen jumhuurku fi lxayawaani yamnacu nucmaan haddaba imaamkii abu xaniifa raximah llahu tacaala xayawaanaadkii ma ogola muxuu ku diidayaa wuxuu leeyahay sifadii waani dabdismigi way kala waaweyn yihiin way kala maaratay fiican yihiin laxlax lamida ma arkaysi markaa kaasi ma suuragalaha isagu waa diiday jumhuurkii laakiin way baneeyeen waxaanay ku baneeyeen nabiga calayhi salaatu wasalaam bay sugnaatay inuu neef sii amaahday waa kii doonayay marka in awrkiisibedelkiisii la siiyo marka waxay idhahdeen wixii amaahdu ay gasho macnaheed waxa weyaan waa dayn buu noqon karaa dee daynna waxaa noqda wax isagii oo kale qardi waxaa geli kara wax isagii oo kale la keeni karayo marka waxay idhahdeen kol haddii salafba uu galay qardi uu galay salafkiina wuu gelay waxaa la doonaya waxani wax dimada ku sugnaan kara inuu markaa noqonayo sifadiisi iyo tilmaantiisi markii la sheego dimada geli kara hadduu yahay waa caadi walyuna can riba ribaha balaha layska ilaaliyo kamaa abaanusay sheegeen fuqahadu oo maxaa loogala jeedaa yani waxa weye raasamaalkii iyo wixii aad salamka ku iibsanaysay dee yaanay noqonin wax markaa taqaabud laga rabo labadiiba dhinacba haddii aad doonayso qofkan beriis salam uga iibsato oo muddo kadib uu kuu keeno maalan oo aad sonkor imika markaa waxa weyaan sii siinayso de maxay noqotay markaa sonkor iyo bariis baad isku iibsatay aan markaa la kala qaadanayn markaa waa in suurada soo baxday meesha aanay suuradii ribada aanay noqon lacag iyo bariis haddaad markaa waxyaalo kala da iibsanayso xadiid iyo waxa ay tahay markaana qolyihii cillada ka dhigaya wasniga waa inaanad mawsuub dhiibin ee aad dabcan aan dahabkii fidada ahayn dahabkii fidada mawsuun baa iyaga waa lagu ijmaacsan yahay in wixii la cilaiyo waxaan la cilo ahaynba salam ahaan loogu iibsanayo waa waxyaalaha lagu bushiyey cilada wasniga ayay ka mid tahay marka wixii kale laakiin mawsuun kale waa inaanad bixin adigoo xadiid doonaya qolyihii wasniga aaminsan inuu cillo yahay lahaa naqdaynka waa amaniye ciladooda iyagu markaad waxa wey xadiid doonayso inaad nuxaas qofka usii dhiibto tirado nuxaastan hooyo salam ahaan baan xadiidkaaga iibsan wakhtiyabani keenayso ma diidaya walyunca can riban markaa ribaha laga fogaado kama abaamusay markaa culammadu sheegeeno dee shardigii xaqiiji walyaqlib ilwujuudu waxaa kaloo isaguna shardi walyaqlib ilwujuudu in shayga la helayaa haalib ha noqoto fi lmaxilli waqtiga waxa weya xuluulkiisa maxilku waa waqtigii waxaan xaalli noqonayo xataa yabluqa alhadyu maxilla waa halkii uu xalaal ku noqonaya lagu qalayay kanna maxilina waa waqtigii shayga uu xaalli noqonayay muajalka ahaa markaa maxilka waktigii xuluulkiisa xaalliga uu noqonayay waa inuu yahay waxaan wax la helay oo haddaad rutab salam ahaan ku iibsanayso dee waktigii rutabku soo go-ayay waa in markaa muddada aad qabsanaysaan ay noqoto laakiin bil aan rutabba jirin waaya markaa taasina iyaduna waa sharo walyucطa rasu lmaali fi lmaxal isla goobtaa rasamaalka amaal waa goobti goobtaa raasumaalka rasumaalka waa amankii halkaa ha lagu dhiibo istilaam baa shardiga in halkaa lagu kala qaato fii majlis waayo kelmadda aslafa waa qadama weeyaan man aslafa fii shayin falyuslif fii wasnin macluum wa kayr macluum falyuslif falyuqadim wey ha dhiibo amankii ha ka dhiibo fii kaylin macluum haka dhiibo markaa raasimaalka in goobtaa lagu bixiyo wamaalikun ajaaza an yuahara imaamu maali waxoogaa dibdhiga ayuu ogol yahay ilaa alaaati ilaa saddex maalmood wa canhu waxaa kaloo laga sheegay in jara min hayri sharin haddii aa shardi la-aan yahay oo aanu shardi ahayn jaaza fiihi lasyad xataa wax saddex ka badan waa layska ogolaan ayaa riwaayo kale ay leedahay oo aan muctamad ahayn inaan shardi la dhiganin lacagta inaan waktigaa keenaya unbaa muhiima oo baycu dayn bidaynkii wuxuu kuu xaqiiqoobayaa bay leeyihiin marka shardi laga dhigo in lacagtuna ay dib dhacayso markaa baycu dayn bidayn buu noqonaya laakiin haddii shardigaasi aanu jirin eh, intaasoo maaratay kun iga sii intaasoo beriisood waktiga ii keenaysiiyo haga lagu heshiiyo kol haddaan lacagtii waa la dibdhigayaa la odhanin waxoogaa haddii maalma ay qaadato inta uu keenayaa way bannaan tahay qowl ahna waa laga sheegay wa fi lcuruudi daa lahu muctamadu raasamaalkii curuudda ahaa alaab haddii aad raasamaalka ka dhigayso lacagta aad wax ku iibsanaysaaba hadday alaabta gaari iyo guri iyo wax noocaasoo cayiman waa mucayanaadkii haddii ay tahay qiilkanaaba muctamada oo de waxa weeyaan guribaad raasamaalkii ka dhigayso atii gurigaa waxaad igu bedeshaa beriis aad waqti hebel ii keenayso oo salama ama baabuur aad waqtiga ii keenayso oo gurigii waa shaygaa mucayanka halkaa taagane dee waxa weeyaan aan wax kale ku khaldamayn markaa kaasi haddii aan shardi laga dhigin wakti hebel baan ku siinaya ee maaragtay wax weyaan ay ficliyan uu dhacday wixii dib tasliimkiisii uu ka dhaco saddexba ha ka badatee dhibaato ma laha mar hadduu mucayan yahay iyadana waa uu yidhi markaa taasina isag waa muctamad baabay u tahayba marka halkan raasamaalkaas waa in la qadimo iminka mararka qaarkood waxay odhanayaan waxaynu markaa u dhiibaynaa meel dhexe meel dhexea loo dhiibayaa baa la odhanaya meesha dhexe haddaanay wakiil ka ahayn jihada kale maarata waxa wey baaica muslim ilayhiga haddaanay wakiil ka ahayn waxaas qabdi ma noqonayo hadday isaga wakiil ka tahay oo lacagta ay noqonaysa lacag adiga kaa wareegtay oo suldo aanad kulahayn oo isaga ay u hayaan adiga aanay ku haynin hadday sidaa noqoto unba waxaas ansaxay lakiin hadday qolo dhexe oo kana aan matelayn kana aan matelayn ay noqoto ama laga yaabo inaad adigu u badan tahay haddaad doonto odhan sar wixii waan kansaleeya iska keena lacagti maarata waxa siiya ma ma noqonayso waxas qabdi ma noqonayo walaa jizaafa fiihi linucmaani sidoo kale waxaa jirta qayb in la sii bixiyo lacagta qaybna la yidhahdo markaad dhammaystirtaan ayaanu idin siinayna taana iyadana fuqahadu ma ogolo taana fuqahadu ma ogolo waxay ansixinayaan markaa qaybtaa aad shubtay intii ku beegnaduba ku ansaxday bay kulii walaa jizaafa fiihi linucmaani abu xaniifa raximah llahu tacaala siduu arko rasulmaalku inuu juzaaf yahay lama ogola wax isku duuduubanoo aan qadarkiisa la geranayn wuxuunbaad keentay waxaad tirun intaasoo kiisho beriisa ramadaanta bilowgeeda igaga iibi waxan wixii lama tirin qadarkiisii lama ogaan iyo waayahay unbaa lagu yii si juzaasha taana abu xaniifa ma ogola waana qowl shaafici laftiisa ku sugan kalmurtadaa liaxmed ashaybaan waana qowlka laga raalli yahay axmed agtiisa xanaabiladiina waa qowlka u muctamadka ah inaanay arrintaasi bannaanin oo waxaa laga baqanayaa hadhow haddii wixii la waayo oo salamkii alaabtii ay iman weydo dee fasakhaad baa imanaysa fasakhaadii markay timaado ninkan haddii aan wixiiba la kala tirsanin wixii aad u dhiibtay isagiina iska isticmaalay isagii oo aan tirinin hadhow muxuu kuu soo celinay daano magaan garanan inta hay masaaid buu qooranay daana maan tirin haddaad hataa wax sheegato waaaaado may qacan intaa may ahay marka waxay leeyihiin mushkilad baa ka imanaysa waana qowl shaafici oo umka ku qoran laakiin muctamad waxaa ah shaaficiyada waana sida xanafiyada sida ay leeyihiin maalikiyadii shardi ma aha hadhow maxaa la yeeli hadhowt hadday saad sheegaysaan dhacdo dee ninkan eh, lacagta ay ka maqan tahay qadar ha sheegto qadarkaa uu sheegtay kaasi ha ka dhaarto inaanay intaa ahayn hadduu ka dhaarto hoos baa loo degaya haddana intaasuu ka dhaaranaya haddii haddana waxa weeyaan uu tiina ka dhaarto hoos baa ilaa inta wax markaa aanu ka dhaaranayn la gaarhay ama uu qirsan yahayba saasaa markaa loo wadayaa bay yidhaahda cagsigeedaba keeneenba waxay hahdeen masale kalon isla ogollahay baa jira oo bayculcayaanki aan salamka ahayn way nabigu soo nidhi ru'yadaa kugu filan maarata maarata macrifa cilmulqadriga ru'yadaa kaaga filan taasba markaa mushkiladan way ku iman kartaa bay yidhahdeen walaa jizaafa fiihi linucmaani kalmurtadaa liaxmed ashaybaani wa kownu maa yuslamu fiihi ujila wa kownu maa yuslamu fiihi inuu ahaado waxaan salamka laga dhiibayaa lacagta laga dhiibayaa ujila mid markaa wakhti loo qabtay oo la mudeeyey sharun shardi bay u tahay ligayri shaaficiyi shaafici wixii aan ahayne fanqulan soo naqli oo qowlkaa sheeg in wixii muddo loo qabsadaa ma shardiba shaaficiyadu waxay dhaha waba shardi maaha oo marka haddaan muddo la qaba maxaa la yeelayaa intaasoo kiishoo beriisa ayaan salam ahaan kaaga iibsaday waa tan markaa waxa weya lacagti kaaga iibsanay intaasaan kaaga ibsanay haye baa laysiiyey goormaa la keenaya de waa imikama yidhahda kol haddaan muddo la qabsani iibkii caadid ahaan bay la tahay markaad qofka tidhaahdo wargaarida misaad iga siinaysa waan kaa iibsanaya kua toban kun baan siinaya eed haye tidii waan iibsanay iyo waayaa is lacagta goormaad keenaysaa de mar haddaydaan ka wada haddaydaan muddo qabanin lacagtani de waa imika marka waxay yidhahdeen kana waa mabiicii silcadii haddii aan waktigii laga wada hadal iminkaa laga rabaa oo kelmaddan sanad waayey baa yidhahdeen sanad macnaheedu dayn bay sheegaysaa seed ka yeelaysaa dee waxay yidhahdeen waa waxaa dimadiisa ku maqan bay sheegaysaa dibdhig ma sheegayso saasay markaa shaaficiyadu yidhahdeen shaaficina wuxuu yidhi muddada maxaa looga baahan yahay haddii ay tahay qarar baa lagaga cararayaa de waxa weeyaan waxa imika la doonaya ayaa ka sahlan oo qararka uga fog waxa hadhow la keenayo qolyaha kale waxay yidhahdeen de waa loo baahda laga yaabaa in loo baahdo in muddo uu wixii soo ururiyo waxay yidhahdeen marka horeba waxaa shardi ahayd haddii uu xaalli yahayna waa in imika wixiisii sahlan loo helayo walyaqlib ilwujuudu fi lmaxilli waa inagii nidhi wax aan imika la heli karaynba inay sidaa u iibsadaan baa qalaba markaa shardigaasaa la waayay bay leeyihi maaha xaggii wixii wax la helayo goortaasi uu yahay baa shardi inoo ahayd marka hadduu xaalli yahayna waa in imika si sahlan loo heli karayo haddii aan ah, markaa n xaal ahayn muddada la qabsaday waa in la heli karaa xadiikiibay keenay ilaa ajalin macluumo iyadana si yaroo sahlan jawaabay wuxuu yihi wakownu maa yuslamu fiihi ujila sharطun ligayri shaaficiyi fanqulan arinkaa soo naqli wljalu majhuulu duu ifsaadi ajashii haddaba la sheegaya hadday majhuul noqoto fasaad bay keenaysa waayo ilaa ajalin macluum ba xadiiku in kaana muajalan shaafici qadaraya wixii muajal ahaa ajashiisu inay muqadar noqotaa la doonaya oo macluum ay tahay taana way isla ogolyiin wamaaliku ajaaza lilxasaadi laakiin imaamu maalik wuxuu banaynaya ilaa waktiga midhuhu ama maarata dalaga la goosanayo in saasoo kale la yidhaahdo oo wakti yani aan maalin ku caddayn la sheego laakiin la dhadhaweyn karayo wakti taqriibiya la sheego isagu wuu ogolyahay qolyaha kale maybay leeyihiin waa in wax bayini uu jiro maalin ay wixii ku cadyahay waa inay jirto wa sharطu nucmaanin wujuudu muslami fiihi min alcaqdi ila tasalumi wa sharطu nucmaanin imaam abu xaniifa raximah اllahu tacaala shardigiisu waxa weeye wujuudu muslamin fiihi waxaan muslamu fiihiga waa alaabtii salamka laga dhiibay lacagta laga dhiibay alaabtan silcadan salamka lagu iibsanayaa waa in ay la helayo min alcaqdi markay heshiisku dhacay laga bilaabo ila tasallumi ilaa waktiga la qabsaday la gaadhayo alaab la helayo oo aan kala go-in waa inay tahay jumhuurkuna intaa ma shardeeya marka xanafiyadu maxay halkan ugu dhageeyey waxay yihahdeen mabiica alqudra cala tasliim shardi baa hado wanagii soo marnay marka waxaan hadda jirinba mustaqbalka in la heli doonana ilaahayba markaa haddii inqiaac uu ku yimaado iyadoon waktigii la gaadhin bayculqararkii baa lagu dhacay oo ma banaanaanayo laakiin jumhuurku waxay leeyihiin maya waktiganba waxaa loo qabsaday waa si qofkani soo taxsiiliyo midda kale waxaa imika jooga maxaa laga faaiida haddii ballantuba sanad kadib ay tahay wa laga faidaya ma jiro waxaana sugan inay midhaha salan kusii iibsan jireen ilaa laba sannadood de waxaana la ogyahay laba sanno kadib midhaha la helaya kuwa imika markaa soo go inaanay ahayn markaa jumhuurku taa shardeeya waqtigaa unbay leeyihiin ma xilligaasi waa inuu haalib yahay helitaankiisu wmowdic tasliimi qaala carafa wagayruhu bimowdici caqdi iktafa wa qaala wuxuu yidhi abu xaniife carafa ay liyucarif weyaan wuu sheegaya ha sheega waa loola jeedaaye mowdica tasliimi meesha lagu siinayo alaabta in loo keenayo waa inuu sheego waa shardi iyaduna wagayruhu wixii isaga ka soo haray bimowdici alcaqdi iktafa meesha caqdigu uu ka dhacay in halkaa la keeno ayaa ku filan kol hadday meel munaasiba tahay looma baahno in la yidhahdo halkeenu isugu keenayna alaabta meeshaa ku filan markaa kolley xanafiyada laft shaaficiyadu waa kuwa tafsiilka geliya ay waxaan hadduu qarashgelayo soo qaadidiisa mawduuclcaqdigu kuma filla wey inay kasii heshiiyaan iminka xanafiyada laftooduna saas u dhow dhowye markaa ahaan shaaficiyada iyo iyo xanafiyadu isku madhab bay halkan ka noqonayaan isku qowl bay noqonayaan oo waxay leeyihiin labaduba haddii wuxuu wax culus yahay oo qaadidiisu ay qarashaad iyo hawlagelayaan waa in meeshii la sheego laysugu keeni lahaa haddii kalena meeshaasi haddii ay munaasib tahay iyadaa ku filan bay leeyihiin shaaficiyadu oo waxa weeyaan wax markaa ay uga baahan tahay ma jirto in la sheego maalikiyaduna waxay leeyihin wuxuu haddii aan wax culays ah lalahayn meeshay doonaan bay isugu imanayaan hadhow meeshii baayicu uu doono sluu ilayhimu ayuu odhanaya war halkaas alaabtii kugu hayaaye kaa saasay markaa iyaguna yidhahdeen labadii kale xanaabilo iyo maalikiyo kol hadday meeshu munaasib tahay bay yihahdeen mar walba halkaa heshiisku ka dhacay unbaa shardiga meeshaa heshiisku ka dhacay mar walba shardiga haddaanay meeshu munaasib ahayn markaa waa inay sheegaan iyagoo diyaarad saaran hadday kala iibsadeen wax oo diyaarad lagu kala iibsado de hadhowtl meesha la tegi maaye waa in de halkii markaa lagu kala qaadan lahaa ee dhulka ahayd la sheego ama iyagoo badda saara wa mowdica tasliimi qaala carafa halkaa shaaficidina waad gelinaysaa labadubana waa in kaana lixamlihi muna waxaynu ka irbedeli doonaa beytka insha alla wغayruhu bmowdic اcaqdi اktafa wakhayaruu muslima fi ladi inqaطc xuluulahu washaafici canhu irtafac wakhayaruu door bay gelinayaan almuslima qofkii mushtarigii weeyaan salamka muslimku waa mushtarigii muslam ilayhina waa baaica muslam fiihina waa silcada muslamkuna waa lacagta iminka ama rasuulmaalka wa khayaruu door bay geliyeen ikhyaar bay siiyeen almuslima mushtariga fi ladi inqaaca kii markaa inqiaac ku yimid xuluulahu waqta xuluulihi waqtulxuluulkiisii waqtigii uu xaalli noqonayey haddii la waayo wixi xaalligii wuu noqday waqtigii baa la joogaa deetana kadib uu kala go-ayba intii aan kala qaadan buu kala go-ay haddaba khiyaar baa la gelinaya inuu iska fasakho lacagtiisii loo celiyo iyo inuu sabrade oo inta loo helayo uu iska sugo laakiin caqdigu toosuma fasahmayo washaafici imaamu shaafici canhu waxa laga soo guuriyey irtafaca caqdigiiba wuu rafcismayo wuu fasahmayaaba oo wuu burayaa ayaa imaamka laga sheegay maca xanafiyadii lahayd waa inaanu muddada dhexdeeda inqitaac ku iman haddii kale wuu fasakhmayaa mar haddii imika wakti iyoo la gaadhay kadib la waayo e intii hore aan la waayo ma fasakhmaya bay leeyihin ee waxa weeyaan khiyaarkaasi ayuubu le maxaa yeelay cabdigii ilaa waktigiisii laga gaarhayay cala asixa wasalaama ayuu ku soo socday markaa mar haday sidaa tahay alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaan caqdigu saxiix buu ahaa inuu saxiixiisi yahay unbaa asal wاctiyaabu canhu liljulli munic wاlictiyaabu canhu in bedel laga qaato silcada oo la yidhaahdo wax kale iigu bedel markii waktigii la gaadhay maad ninka u timido waxaa tuli beriiskii aan kaa sugay beriiskii waan ka maarmay wax kale iigu bedel ama alaabtanba iigu bedel ama gaariba maarata waxa weyaan wixiigas ama xadiid iigu bedel sidaa inaad tiraahdo liljulli munica jumhuurku arrintaa way mancinayaan qabla alqabdi shayii aad iibsatay ood sii iibinayso qabdigo weliba isagiyo wixii dayn ah oo salam ahoo salamkana waxaa la yidhi axkaamtiisa waa la adkeeyay sidii ribadoo sidii eh, sarifka oo kale wa bishuruuin cinda maalikin shurica imaam maalik agtiisa isaga shuruud baa lagu banaynaya arrintani maalikiyada agtooda waxay u noqonaysaa xaggii eh, atasaruf fi lmabiici qabla alqabdi oo wixii aan tacaam ahayn waa kuwii ogolaa halkana waa sidii oo kale marka haddii waxaan aanu acaamkii ahay way iska ogolyihiin iyagu wa qabla qabdin lam yubac liaakhara wa qabla qabdin intii aan la kala qaadanin lam yubac liaakhara qof kale laga sii iibin maayo tobankii kii shay beriiska ama maaratay container badha beriis ayaad qofka ka sugaysa ma lagu ogolyahay inaad mid kale tirahdo ku wareeg oo containarkaasa ii soo socda oo wax weyn qolada aan ka sugaya on salmaan uga iibsaday adiga aan kaasii iibiyo adigu ku wareeg lama ogola taasi xaaraan bayculmabiici qablqabdina way gelaysaa de waxa weeyaan salamkii oo aanad adigii laba wareegin oo aanad markaa waxa weyaan qabdisan oo qarar badan uu ku sugayo inuu ku imanayo in kale aan la ogeyn oo aad sii iibinaysana wuu yahay wax maaragtay mucayinkaa markaa ka dhawaa wamaaliku cala ladii madaa jara imaam maali isagu qaabkiisa hore u shaqaynaya oo waxan waa mabiic qabla alqabdi dee waxaa la eegaya ma acaamba mise ma aha hadduu markaa acaam yahay ma ogola haddii uu markaa wixii kale yahayna waa ogoliy wamiluhu shara bira'si maali laysa biaydii muslimin muqaali washaafici ajaaza da wamiluhu waxaa tan lamidoo khilaafkaasi uu ku jiraya ashiraau in wax lagu iibsado bira'si maalin raasamaalkii salamka oo laysa biaydii muslimin mushtariga aan gacanta ugu jirin mushtarigii muqaalin la iqaaleeyey caqdigii laga fasakhay salam baad iibsatay lacagtiina waad dhiibtay intii aan waktigiiba la gaarin baad ninkii wajia waa tidhi heshiiskii aan ka baxaan doonayaa iga ogolow oo ii tanaasul waayahay buu ku yidhi waxa weeye waan kaaga tanaasula caqdigina waa marka imika maxaad ku leedahay ninkan de inuu lacagtii kuu soo celiyaad ku leedahay lacagtii haddaba intaanay gacantaada ku soo noqon in aad wax ku iibsato ama isagii kaga iibso ama cid kale kaga iibso xukunkeedu muxuu noqonaya iyadana madaahibtii labiyo labay u kala baxeen imika halkan wuxuu ku yidhi wa milu waxa taa hore lamida ta hore maalig iyo iyo saddexdii kale ahaayeen marka maalig baa ogolaa halkanna maalig wuu ogol yahay weeye haddana wuxuu kuusii raaciyey washaafici ajaazada shaafici kan wuu ogolyahay marka halkan imika maxaa israacaya imaamu maalik iyo iyo shaafici baa israacayo lacagtaa inaad wax kale ku bedelato oo ama isagii aad kaga bedelato ama xataa qof kalaba aad tiraahdo hebel baan lacag kuleeyahay imka lacag bay noqoto caqdigoo tan la fasakhay tobankaagii kun baad ninkan kuleedahay toban kun baan ninkaa kuleeyahay waxaa iigu bedel oo adigu maarata waxa weyaan tobankaa kun ku wareeg inaad tiraahdo waa la ogolya laakiin shuruud bay leedahay shuruud bay leedahay inaan waxa kalena aanu dayn ahayn inaad ku bedelanaysa oo wax cayimanaad qofkii ka qaadanayso ayaa dee ka mid a ah shuruudaas wuxuu yidhi wamiluhu shiraa birasi maalin marka waxa diidan xanaabilo iyo xanafiya way diidan yihiin sidii muslamu fiihigaba aan bedel looga qaadanaynin ayaan raasamaalkana looga qaadana labadiba isku mid ka dhigayaan wuxuu yidhi wamiluhu shiraa birasi maalin laysa biaydi muslimin muqaali washaafici ajaaza imaam shaafici kan isaga wuu ogol yahay wain yuqal hadii qofkii la iqaaleeyo oo yani cabdigii laga fasakho biajalin laakiin yani waxaa bedela ajalin ajal bedelkeedu wuxuu yidhi waa ka fasakhaya laakiin lacagta bishardi waa inaad laba bilood iga sugayso markaasuu isaguna yidhi haye waan ogolahay shardigan lacagta laba bilood inaan kaa sugayo ayaan maarata waa weyaan cabdigii ku fasakhnay fafaasidu cabdigaasi faasid weeyaan waqiila xalla mayana wuu bannaan yahayna waa li markaa ibnu rushdi halkan masalada wuxuu ka soo naqliyey maalig iyo daa'ifo inaanay ogolayn arrintaa iyadaa maxaanay u diidayaan dee waxay u diidayaan meeshii waxay noqotay markaa iib bay noqotay oo qofkan dayn baa lagu lahaa alaabbay ahayd ninkana lacag baa ka maqnay marka markii muddo iyo waxa shuruud la soo geliyey meeshii laba qofoo wax markaa isku bedelanaya ayay noqdeen oo silcadii dib u kala iibsanaya in silcadii dib u kala iibsanaya ayay noqdeen markaa deetana baycu dayni bidayn caadiya noqoto silcadiioo ninka lagu lahaa baa waxaa lagu bedelayaa lacag uu dhiibayo lacagtiina ajal baa loo qabtay markaa ma banaanaanayso saasuu markaa maali iyo daa'ifo kasoo soo naqliyey qowmna way baneeyeen buu yidhi oo noocuun markaa fasakhaadii oo haddana qofkana rifqi in loo yar tanaasulay una muddo ka sugidaasi ay tahay ayay u arkeen buu yidhi lakiin ma magacaabin qowmkaasi cidda yihiin madaahibtii kale markaa maalikiyadii masalada kutubtoodii way ku qoran tahay inay mancinayaanna way sheegayaan laakiin madaahibtii kale masaladaa bidaad shaaficiyana kuma arag labada madhabe kalena kumaan arag markaa nidaamka manduumaduna waxa weeye wixii markaa la helo markaa madaahibtii lagu arkanayn de saas laysaga ilaaqo wixii la soo naqliyey cid markaa tiri aan la garanayna qiiladaasu la geliy marka maadaama yiri isagu qaala qawmu ay dhici karaysana inay jiraan waqiila xalladu markaa halkaasay haysata ibnu rushdi uu sheegay laakiin madaahibta kale sida qiyaaska shaaficiyadoo kale uu keensanayo waa inaanay banaanayn waa inaanay bannaanaynoo fasqigu sidiisaba shaaficiyadu in la calliqo ama shardi lagu xiro lama ogolo wixii fasakha alaqa marka laga tago lakiin faskhulcuquudan caadigaa ah, cuquudda la fasakhayo ilan alaaqu fasakh maahe waa inshaab la dhaqmaya shaaficiyadu laakiin wixii fasakhaad ah, iib laga noqonayo hibo laga noqonayo xataa daynta qofka laga saamaxayo in shardi lagu xiro ma ogola markaa qiyaaskooda iyagana taa wuu karagsanayaa labada madhabee kalena waxba kama hayo wuxuu yidhi wain yual hadii markaa qofkii la iqaaleeyo oo arintii caqdigii laga fasakho biajalin iyadoo markaa ajal la dhiganayo lacagta lagu bixinayo oo laleeyahay bishari waa inaad lacagta intaa iga sugayso fafaasidu faasid wey waqiila xalna waa wain madiinun daynahu yucajili walam yadir hariimahu falyaqbali wain haddii madiinun qof dayn lagu leeyahay yucajil daynahu dayntii soo dedejiyo oo waktigii la qabsaday ee dayntu ay waajibaysay intaan la gaarinba uu kuu keeno walam yadir haniino qofkan daynta kulana aanay dhibaato ku ahayn in imikaba waxaweya wixiisii la siiyo falyaqbali waa ku waajibe ha aqbalo oo qofkii ha ka qaato wa maalikun imaam maalik khayarahu khiyaar buu u siiyey fi lcardi hadday alaab tahay oo aanay lacag ahayn wixii alaab ah wuxuu u siiyey khiyaar ee aan lacag ahayn in kaana dayna baycati haddii iib dayn qofka lagaga yeeshay ay tahay laa qardi ee aanay qardi ahayn qof baa dayn kugule dayntaasi way muddaysan tahay muddadii ka hor buu dayntii kuu keenay ma kugu waajib baa inaad ka aqbashaa jumhuurku waxay leeyihin iyagoon kala qaadayni haddaanay dhib kugu ahayn waa kugu waajib dhib goormay kugu noqon karaysaa de haddii la isboobay alaabbaad kala iibsateen markii hore lacagta laba sano markay dhammaadaan inuu bixiyaad isku ogeyne waxa deetana meeshiiba boob iyo dhacbaa ka bilaabmay markaasuu is yidhi imika iska dayn ba intaan alaabtii lagaala adi laga dhacayo isaga laga dhici markaasuu kuu keenay de maxaad odhanaysaa markaasoo kale wakti baynu qabsan waktigeedii haynoo gaadho ama wuxuu xoolo nool bay ahaayeen ood markaa doonaysay carafada inaad gawracdo neef baad markaa salamahaan uga iibsatay carafada inaad gawracdaa doonaysaa ramadaan bilowgeedii buu kuu keenay dena halkeed ku nafaqaynaysaayo halkeed wax ka siinaysaayo halkeed intaa ku haynaysaayo markaa waktigeedii hagaadhaad ohanaysa laakiin haddii aanay wax dhiba kugu haynin oo wax markaa macnalehoo aad hadda sheegaysaa aanay jirin inaad qofkii tiraahdo uun waktigeedii la sug xaqumaliid baa qofkan hadayn baxo adigina wax dhibaataa kuguma hayso waad qaadanaysa waad aqbalaysa imaamu maalik baa wuxuu kala saarayaa curuuda ayuu leeyahay hadday curuud wuxu tahay waan eegaya hadday bay cardi qofkan kaga laazimay haddii ay tahay laguma qasbay waayo inta badan iyada markaa danaha aqraada ku tacalluqda ayaa iska badan marka haddii wuxuna uu iib ahaa iibkana de waxa weyaan ajashay sideedaba waxa weyan waxyaalaha laazimay bay ka mid tahay qardiga haddii muddo loo qabtay dee qofka runbaa loo ixsaanfarayo daynta qaadanaya hadduu isagu markaa muddadii ka tanaasulo hore u keeno ama alaab ha noqoto ama lacag ha noqoto taasi mushkilad male laakiin iibka dee waktigu labada qofba maarata waxa weeyaan waxbaa uu ka faa'iidaya oo haddii alaabtii kan markaa wa lacagta hore uga sii dhibayo salam ay tahay rakiis muddo ku iibsanaya marka alaabti uu sugay marka in waxa weeyaan kan kalena de waxbuu ka faa'iidayaayo inuu muddo markaa waxa weya alaabtii dee soo ururiyo ayuu isaguna ka faa'iidaya marka taas waxay leeyiin waa ajal aan la soo qadimi karin inay labada daraf isla ogolaadaan mooyaan laakiin hadday qardi tahay taasi waa iska caadiyo waa ku qasban yahay bay yidhaha wmaaliku khayarahu wuxuu yihi wainma diinun qof dayn lagu haddii uu yucajil daynahu dayntii soo qadimo walam yadir hariimahu qofkii daynta ku lahaana aanan dhib ku ahayn falyaqbal ha aqbal wamaalikun khayarahu fi lcardi imaamu maalik hadday curuud tahay uu markaa takhyiir buu gelinaya lakiin waa goormayada iibsi wax kala iibsanin haddii daynteeda ay ahayd laa qardin ay aanay qardi ahayn wamaa yubac binaxwi kaylin falyukal walaysa yakfi qowlu baa'icin kamal wamalikun qaala lahu an yaktafi maa lam yuajil amanan falyacrifi wamaa yubac wixii lakala iibsado ama maarata lagu iibiyo binaxwi kaylin kayl iyo wixii lamid a wasnigii iyo darcigii iyo maaragtay caddigii yani waxa waya cabir baa la kala iibsaday falyukal cabirkii waa in wax weeyaan lugula yimaado haduu kaylahaa maarata la miiso ama miisaankii la saaro ama la tiriyo taasaa waajiba walaysa yakfi kuma filla qowlu baaicin baaici inuu yidhahdo halkaa nuqdataynkii in weeyaane kamala uu dhammaystiran yahay uu buuxsan waana kuwa tobankii kiilo inuu ku yidhaahdo oo aad adiguna ku qanaacdo taasi ma soconayso qabdi saxana ma aha waayo waxaan qabdintiisu waa xataa yajriya fiihi saacaan xataa yustawfaa istiifaa buu u baahan yahay ma xataa yaktaal ayaa riwaayadka ku soo aroortay waa inaad miisato oo wixii aad cabirkii aad ku eegataa taasuu markaa kuugu ansaxaya wa maalikun qaala lahu an yaktafi imaam maali isagu wuxuu yidhi waa ku kaaftoomi karaa maa lam yuajil amanan haddii markaa maalik wuxuu kala saarayaa qofkii kaash lacagta ku dhiibaya iyo iyo qofkii laga sugayo qofkan laga sugayo waxoogaa daciifnimaa ka yar muuqato dee inuu iska ogolaadaa laga yaaba isagoo ku dhiyad samayn deetana looga faa'iidaysanayo lacagtaa kolliba laga sugayo hadduu yihahdo imis la yidhahdo lacagtiiba ma bixinaysada maxaad isla ad adkeynaysa iskaba keen marka taasoo maarata wa intaa looga faa'idaysanayo ka baqanaya wuxuu le marka haddii lacagtu ay eh, tahay muajal ha miisto waa inuu miisto haddii kale laakiin oo lacagtu kaash ahaan ku dhiibayo ninkana qof markaa lagu kalsanyay inuu rur sheegaya ay la noqoto wuu ku kaaftoomi karaa buu yidhi khiyaaru shari halkaasuu ku joogaya sal allah wasalam calaa nabiyina maxamed